alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahuma wslm clى nabiyina muxamadi wasaxbi ajmaciin shalay waxaa inoo dembeeyey nasakha nasakha waxaan nidhi luqadda waxaa lagu yidhaahdaa wax la zuuliyey ama la naqliyey haddaad kitaabkii tidhaahdo wixii ku yille waan guuriyey waa nasakh ee sharciga ama istilaaxana waxa weeye nasakh waxaa loo yaqaanaa khitaab hore ama aayad hore macno ku sugnaaday oo aayad kale laga daba keenay kadibna tii hore xukumkeedii meesha uu ka baxay midda dambena lagu dhaqmaayo waana inay taariikh ahaan kan wax nasakhaya uu ka dambeeyo haddaba waxaa jira aqsaamu nasakh biictibaari almansuukh iyo aqsaamu nasakh biictibaari naasikh labadaasaan rabnaa inaan kala sheegno aqsaamu nasakh nasakha iyo qaybaha uu qaybsamo biictibaari almansuukhi kala nasakhay markii loo fiiriyo biictibaar almansuukh kala nasakhay markii loo fiiriyo meeqo qaybood buu qaybsamaa wayajuusu waxaa bannaan naskhu rasmi qoraalka in la nasakho qoraalkii in la nasakho wa baqaa'u alxukmi xukumkuna uu joogo waa kow xukumkii wuu joogaa waa lagu dhaqmayaa laakiin rasmigii iyo qoraalkii aayadda wuu nasakhan yahay ma taallo wa naskhu naskhulxukmi waxaa kaloo bannaan naskhulxukmi xugumka in la nasakho wa baqaa'u alrasmi qoraalkuna uu joogo waa obasid xukumkii baa la nasakhay laakiin qoraalkii wuu joogaa waxaa kaloo bannaan wannasakhu ilaa badelin in wax la nasakho bedela la keeno aayad baa meesha laga qaaday aayad kalaa la keenay wa ilaa hayri bedelinna waa suuragal inaan beddelba la keenin xugum iyo aayad baa la ysla qaaday wax beddelana lama keenin wa ilaa maa huwa aklad waxaa suuragala ah, in uu noqdo nasakh waxbaa meel laga qaaday bedel baa la keenay laakiin xugumka dambaa ka adag oo kii horaa ka fududaa waa suuragal wa ilaa maa huwa akhafu baa suuragala inuu beddelku noqdo shay ka fudud kii hore xugum adag oo aad dadka ugu adkaabaa laga qaaday booska waxaa la keenay mid sahlan intaas oo qayboodba markii loo fiiriyo biictibaari almansuukh kala nasakhe markii loo fiiriyo waa u qaybsamaa waxaa bannaan buu ku sheekhu waxa la yidhaahdo nasakh in rasmiga ama qoraalkii meesha laga qaado oo xukumkii uu haro xukumkii inuu meesha ku haro ayib kaasna waxaa weeyaan maalan can cumara radia allaahu canhu sida laga wariyey aayatu rajmi oo ku saabsanay dadka waaweyn waxaa jiray buu yidhi in uu ka mid ahaa qur-aanka fii ma unsila aayat rajm wixii la soo dejiyey waxaa ku jiray aayad ka hadlaysa rajmiga iyo dhagax in qofka lagu dilo oo weliba dadka waaweyn ah waan aqrinay fa faqara'naaha wawacaynaaha wacaqalnaha warajama rasuulu اllahi sala allahu alay wasalam warajamnaa bacdah yacnii waxaa jirta aayad la soo dejiyo rajmiga ka hadlaysay oon aqrinaynay oon weelaynay oon fahamnay oo rasuulku waa rajme uu ku dhaqmay annaguna waan ku dhaqannay gadaash xadiis bukhaari iyo muslim ku sugan marka nusuul aayat arajmi waxaa marka meeshaa ka cad in aayaddaas iyada ah la nasakhay lafdigeedii laakiin macnaheedii uu joogo ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa nakaala min allah qofka weyn ee ragga ah iyo qofka weyn ee dumarkaa ah hadday sinaystaan rajmiya la yidhi waana ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimid faa'iide iyo xukunka ku jiraa la isweydiin karaa in aayad booska laga qaado oo laakiin macnihii weli uu joogo waxaa ku jiraa la yidhaahdaa arrintaas iyada ana in mutaabacada la fiiriyo iyo taacada ilaahay subxaana miqdaaru taaca oo ummaddaani inta ay ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa yeelayso intay dhan tahay shay aan jooginba inaad ku dhaqmayso marka waxay noqonaysaa wax wanaagsan inay dadku weli sii samaynayaan xukumka labaad waa nasqu ulxukmi wa baqaa'u urasmi in xukumkii booska laga qaado xukumkii waa la qaaday laakiin rasmigii iyo qoraalkii wuu joogaa waxaa ka mid mida qur-aanka sidiisii baad u aqriyay laakiin xugum ahaan wuu nasakhan yahay in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayni baa leehi wain yakun minkum miatun yaglibuu alfa min aladiina kafaruu biannahum laa yafqahuun haddii ay jiraan labaatan sabirta oo wanaagsan oo dad wanaagsan ah ahlu iimaan ah waagii hore laba boqol oo qof oo kuwa gaalada ah bay ku filan yihiin labaatankanna waxay ku filan yihiin laba boqol bay ku filan yihiin boqolkuna wuxuu ku filan yahay kun buu ku filaya ayib waa xukum halkii ruux marka inuu ku filan yahayaa ah, halkii qofba toban buu ku filaya arrintaas waxaa laga fahmayaa in ay labaatankaasi ku filan yihiin sidaan sheegnay ay laba boqol ay ku filan yihiin xukumkaas waa adkaa waanad u jeedaa dadkuna dee iimaankoodu halkaa uu sii daciifayey markii dambe ilaahi subxaanaه wa tacaala alآana khafafa allah cankum wacalima ana fiikum ضacfa fain yakun minkum miأaة saabiratun yaqlibuu miatayni baa fiirso haddii boqol sabraya oo ahlu iimaana ay jiraan laba boqol bay ku filan yihin marka halkii nin maxay xukunkii u soo degay halkiiba labuu ku meeshii meeshiiuu toban kaga filaa halkiiba hadda labuu ku filanya aayaddii way joogtaa waa la aqrinayaa laakiin xukumkeedii meesha waa ka maqan yahay ayib wa baqaa'u rasmi rasmigii ayaa jooga waxaa jooga jira isaguna nooc kale oo ah in la nasakho noocun aalit oo naskhu اlxukmi wاlrasmi macan qur-aanka wuu ku jiraa yacnii in la nasakho xukumkiina meesha wuu ka maqan yahay qoraalkiina meesha wuu ka maqan yahay isaguna labadiiba way maqan yihiin waxay ka mid ahayd caaisha radia allahu canha sida laga warinaya xadiid saxiixu muslim ku sugan waxay leedahay kaana fii ma unzila min alqur'aan qur'aanka waxaa ku jiri jiray oo wixii la soo dejiyey ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxrimn toban nuugmo oo la yaqaano hadduu ilmuhu hooyo nuugo toban jeer waxay noqonaysaa waalid iyo dee ridaacadii axkaamteedii ka dhalanaysa waa la nasakhay waxaana loo guuray bikhamsin macluumaat balu fiirso marka xukumkaas hore waa la nasakhay shan baa loo guuray rasuulka sala allahu alay wasalam waa geeriyooday wahunna fii ma yuqra'u min alqur'aan caaisha waxay le isagoo ay ka mid yihiin qur'aanka la aqrinayo ayay maaragtay yuu geeriyooday waxaa haddana soo degay nasla fi lqur'aani cashru radacaatin macluumaat ayib uma haddana khamsin macluumaat ayaa ka dembeeyey waxaa su-aalo laisweydiin karaa haddii caysha leedahay marka xukumkan waxaa dembeeyaa khams radacaat macluumaat shan nuugmo ayay noqonaysaa waxa uu ridaacu ku sugnaanaya iyo hooyonimadii iyo xurmadii ay ku imaanayso ayib haddii wahunna fii maa yuqra'u min alqur'aan xadiiskuna uu saxiix yahay sidee suuragal ku tahay rasuulku hadduu meeshii markuu ka baxay yaa wax nasakhi intuu ka imaan karaa baa la isweydiinaya culimmadu waxay leeyihiin laba arrimood ayaa suuragal in hadalkaa la yidhaahdo yutlaa xukmuhaa duuna lafdiha xukm ahaan baa loo aqrinayo xukumkii baa joogay lafdi ahaan uma joogin rasuulkoo jooga ayaa la nasakhay lafdigii waxaa kale oo suuragala in la yidhaahdo dadka qaar buuna weli ogayn oo dee ummaddu way badnayd asxaabta waagidda markii la batay qaar buuna weli nasakho gaadhinoo weli sii aqrinaya laakiin waxay kugu daliila inayna jirin waagii musxafka markii la qorayay bidaliil ana asaxaaba radia allaahu canhum xiina jamacuu lqur'aan lam yahbutuu rasma rasmigeedii iyo qoraalkeedii hamsu radacaad xitaa may qorin almuhim xugum ahaan laakiin wa waxukmuhaa baaqin cindahum xugum ahaan wuu jiraayo haddaba shan jeer ilmuhu hadduu nuugmadii sameeyo da'diisuna uu yaryahu laba sana yahay shuruudda ugu muhiimsan waa masale khilaafood garanaysan oo aad khilaafkeedu u dheeryahay laakiin sida ugu xoog badan waxaa weeye shan jeerna hadduu ilmuhu nuugo ee laba sanana uu da'diisu usan ka weynayn hooyanimadii way sugnaanaysaa iyo axkaamtii ridaacada ee tirada badneed way ka dhalanaysaa ayib wa baqaa'u rasmi wanasakh ayaa bannaan ilaa bedelin in la nasakho shay beddella meeshii la keeno waa suuragal wa hada anowc laa khilaafa fiih yani waa aayaddii hadda mar dhoweydaan sheegaynay waxbaa meesha laga tuuray beddella wuu joogaa ayib fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn misaalkii aan soo marnay boqol haddii la helo ahlu iimaan oo sabraaya laba boqol bay ku filan yihiin xukunkii horey meesha ka beddeshay ilaa bedelin wey wa ilaa hayri bedelina waa suuragal inaan bedelba la keenin oo aan booskii beddelba imaanin ayib yacnii aayad baa meeshii xugun baa laga qaaday ilaa hayri beddel weeyo wax beddelana hadda meeshii lama keenin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum alrasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa aayaddaas baa jirtay haddana jirta laakiin aayaddaas markii la nasakhay waagii hore waxay ahayd markii rasuulka loo imaanayo oo maaragtay ruux uu ama wax weyddiinayo in uu soo hormariyo sadaqaad uu soo qaado marka taas xukumkaas waa la nasakhay aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcalu wataaba allahu calaykum faaqimu salaata waatu zakaa marka xukumkii marka la nasakhay bedelna oo maaragtay ilaa hayri beddel bay noqotay oo wax bedela looma keenin oo la leeyahay waxaa keena culimmada qaar bay marka halkaa waa isku hayaan qaar baa waxay leeyihiin weli bedel wuu jiraa oo waxa weeyaan wujuubkiibaa meesha laga saaraye sunanimadii weli way jirtaa sunanimadii way jirtaa maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha ow midlaha bay u deliishanayaano haddii shay la nasakho lagama maarmaan waxaa ah ama kii oo kale in la keeno ama mid ka fiican in la keeno markiin meeshiiba wax la yidhaahdo waxba lama keenaya beddel ma jiro ma aha ee sunanimadii baa jirta bay leeyihin ayib ilaa bedelin wa ilaa hayri bedelin wa ilaa maa huwa aklad bal u fiirso in beddelku noqdaa suuragala shaygii horeba shay ka adag waagii hore hawshu way fududayd laakiin hadda way adkaatay waa suuragal in arrintaas ay noqoto ayib waxaa ka mid ahaa waagii hore waxaa jiray in takhyiir waxa la yidhaha soomka ruuxu inuu soomo iyo inuu cunto iska bixiyo waagii awal sadr islaamkii wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin faman taطawaca khayran fahuwa khayru lah waan tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun ama soon ama cunto iska dhib wala fiirso waa takhiir xukumkaas wuu sahlan yahay soo maah ama soon ama cunto iska dhib hadda waad aragteenoo xukumkan markii kafaarada la gudaayo kafaarada muqalladada ah laba bilood in la soomo iyo lixdan miskiin in la quudiyo iyo adoon in la xoreeyo addoon in la xoreeyaa ugu horraysa laba bilood in la soomo lixdan in la quudiyo ayib laba bilood adoon la xoreeya lama hayo dadka ay ku dhacda axkaamtaasi maalan ninkii rabadaan oo kale reerkiisa ku dhaca iyo kafaaradii dihaarka iyo kafaaradii qatliga iyo waxaasoo dhan haddaan la haynin addoon laba biloodna ma soomayaan qof sooma arki mayse qof waliba wuxuu ku leeyahay meeqa miskiin baan quudiyaa marka ka u sahlan marka waxaan ka wadnaa axkaamtu way kala saalan tahay marka haddii la yidhahdo ama wax iska dhiib oo sadaqaad bixi ama soon hadda dadku kulli waxay u leexanayeen inay un wax bixiyaan kaasaa sahlah maxaa ka daba yimid faman shahida minkum shahra falyasum qofkii bisha soo gaadha oo wujuubkeediiyo habeenkaa joogo ilaahay subxaana wa tacaala mawaanicdii iyo waxyaabihii kale cudurtaar aan lahayn falyasumhu waa amar hawsha way ka baxday maxay u beddeshay waa nasakh ilaa maa huwa aklaq wax ka adag bay hadda hawsha isu beddeshay kii horaa sahlanaa ilaa maa huwa aklaq wa ilaa maa huwa akhafuna waa suuragal shaygii hore shay ka fudud in loo in maaragtay loo wareego waa mihaalkii hore in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibu maatayn wuu ka sahlan yahay soomaa ninkii in la yidhaha toban nin hor istaag iska dhici toban nin iyo in la yidhahdo laba nin keliya iska dhici yaa sahlan laba nin taasaa loo bedel waana bedel waana shay ka sahlan kii hore ayib oo akhaf ka fudud weeyaan waa yahay aqsaamu nasakh ee nooc kalaa jiraa la yidhaahdaayoo waa nasakh ilaa beddelin musaawin yacni beddelka inkastoo culimmadu isku haystaan laakiin haddana beddel kii hore unbuu la mid yahay kamana cusla kamana fududa tusaale haddaan idhaahno rasuulka sal alla alay wasalam waagii hore baytulmaqdes buu usii jeeday dhowr iyo toban bilood ilaa lix iyo toban toddobiyo toban bilood halkaasuu u tukan jiray waxaa loo jiheeyey markii dambe intii laga soo jeediyey baa waxaa loo soo celiyey ee kacbada fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shadrah marka ujeedsashada loo jeedo baytulmaqdes inaad xagga u sii iyo inaad xagga usii sii jeedsato amar ilaahay mar haddaad fulinayso isagoo kaa mid wey wax hadda culaysahoo kale oo adiga ay dhib kugu tahay meesha kama muuqato xagga u ujeedsiya xagga u jeedso laakiin dhan marka laga fiiriyo ilaa maa huwa akhafu bay geliyo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu jeclaa in la jeediyo aad buu u jeclaa niyaduu ku hayay marka baytulmaqdis inuu u sii jeeday waxoogaa culays bay ku ahay marka waxa uga sahlan dhinaca uu jeclaa in loo jeediyo laakiin culamada qaar waxay leein wax hadda kala culays iyo culays la'aanihii kama muuqdo wayajuusu waxaa bannaan naskhu rasmi qoraalkii qur'aanka in meesha laga qaado wa baqaa'u lxukmi xukumkiisiina joogo waa aayadda rajmiga waxaa kaloo bannaan wa naskhu lxukmi xukumkii in la nasakho meesha laga qaado wa baqaa'u rasmi qoraalkiina uu joogo waa suuragal waa aayaddii sheegaysay ee qofku inay ku filan yahay toban qof wanasakh ayaa bannaan ilaa bedelin in bedel la keeno na way bannaan tahay waa aayaddii kaloo ka dembaysay oo iyaduna waxaa weeye haddii xaalkii fain yakun minkum miatun saabiratu yaqlibu mi'atayn boqolku laba boqol buu ku filan yahay wa ilaa hayri bedelin inaan bedelba la keenin baa suuragala waa aayaddii sadaqada ka hadlaysa wa ilaa maa huwa aqlad wax ka culus suuragala in la keeno aayadda soomka waajibinaysa wailaa maa huwa akhafu wax ka fudud baa suuragala ah in la keeno waa midaan iyaduna ka hadlaysaa in ay boqolka qof laba boqol ay ku filan yihiin marka sidaasoo biictibaari almansuukh baan hadda ka shaqaynaynee la soco kii la nasakhay marka la fiiriyo waxaa ka gedisan anwaacu nasakh nasakha iyo qaybihiisa biictibaari naasikh kan wax nasakhaya markii loo fiiriyo bal isaganaan aragno hadda kii mansuukha ahaa oo la nasakhaayay ismi mafcuul naasakh ismi faacil hadda waxaan ka shaqaynaynaa kii wax nasakhaay iyo qaybtiisa wayajuusu waxaa bannaan naskhu lkitaabi bilkitaab kitaab kitaab in lagu nasakhaay way bannaan tahay waa amhiladii tirada badnayd hadda soo marayna wa naskhu sunnati bilkitaabina way bannaan tahay in sunno meesha laga saaro waa xadiis la nasakho bilkitaabi aayadna lagu nasakho waxaa kaloo bannaan wa bisunna marka waa maxay wa naskhu sunnati bisunna sunno sunno in lagu nasakhana way bannaanta wayajuusu waxaa bannaan naskhu lmutawaatiri bilmutawaatir shay mutawaatir ah oo aaxaad aan ahayna ku sugnaaday tawaatur uu ku sugnaado xugumkiisu in bilmutawaatir kaleo isagana xugumkiisu xoog badan yahay lagu nasakho waxaa bannaan wa naskhu alaaxaad bilaaaxaad axaadiista aaxaadka oo la yidhahdo fardiga iyo qof baa wariyey in isagana lagu nasakho bil aaxaad kale wa bilmutawaatirna waa lagu nasakhi karaa shay ee aaxaad ah waxaa lagu nasakhi karaa mutawaatirkii xugumkiisu uu ku sugnaaday tawaaturka iyo inta badan walaa yajuusu ma bannaana nasqu lkitaabi bisunna in kitaab alla la nasakho la yidhaha sunna lagu nasakhay ma bannaana taa weliba waxaa lagu sii celinayaa bsunnati hayr almutawaatir halkaa waa lagu qori karaa asunna hayr almutawatir ay culimmadu leeyihiin sunnadii aan mutawaatirkahayn laakiin sunnadu markay tahay mutawaatir xukumkeedu waa sugan yahay xagga hubuudka aayadda iyoiyo xadiiska sugan oo tawaaturkii culimmada qaar waxay leeyihiin isku macno unbay ku tusinayaan nasqu lkitaabi bisunna walalmutawaatir bilaaxaad waxyaabahaan laysku nasakhi karin buu ku tusin si aad usii fahamto shayga darajada yari shayga darajada weyn ma nasakhi karo waa sidaas siduu rabo inuu ku tuso marka waa maxay walaa yajuusu ma bannaana naskhu lkitaabi bisunna sunnada iyo aayadda yaa xoog badan aayaddaa xoog badan marka aayaddii lama tuuri karo intii la laguma ohan karo xadiis baa lagu tuuri oo bil aaxaad ah sida xoogga badan walalmutawaatir bilaaxaad mutawaatirna inta la nasakho bil aaxaadi booska lama keenayo xadiis mutawaatira inta meesha laga tuuro mid aaxaada lama keenayo maxaa jira lianna shaya shayga yansakhu wuxuu nasakhayaa bimili mid isaga la mida wax waliba wuxuu nasakhi karaa wax isaga la mid ah wa bimaa huwa aqwaa minhuna wuu nasakhi karaa yaa lagu nasakhi lianna shaya yunsakhu dheh shayga yunsakhu waxaa lagu nasakhayaa bimilihi baa lagu nasakhay isaga oo kale lianna shaya yunsakhu bimilihi wa bimaa huwa waxaa kaloo lagu nasakhayaa yacni xukumkii ile waxaa lagu nasakhi bimaa shay huwa isaguba aqwaa minhu ka xoog badan marka yaana kaaga dhigin macnaha kii xooga badnaa in la nasakhi waxaa weeye kii xooga badnaabaa wax nasakhaya lianna shaykha shay-a shaygii yunsaqu waxaa lagu nasakhayaa bimili isaga oo kale wawa bimaana waa lagu nasakhi huwa isaguba aqwaa minhu isaga ka xoog badan kaana waa lagu nasakhi ayib aan gadaa lagu laaban yajuusu waxaa bannaan baanay nasqu lkitaabi bilkitaab kitaab kitaab an yakuuna naasikh marka qur'aan inuu yahay walmansuukhuna qur'aan inuu yahay kala nasakhayo waa qur'aan aayad qur'aana kan wax nasakhayna waa qur'aan wataqadamad amilatu halkaa u dhaafi mayno amiladiisii tirada badnay waa tii aan hadda ka soo sheekaynayna ayib aayad aayad nasakhaysa kow wa nasku sunnati bilkitaabina way bannaan tahay in sunno la nasakho kitaabka allana lagu nasakho an yakuuna annaasikhu waa maxay kan labaad qur'aanan inuu yahay walmansuukhuna sunno inuu yahay ayib kaasna waa maxay waxaa weeye mihaalkiisu waagii hore sadrulislaamkii waxaa jiray ee habeenkii oo kale mubaasharada dumarka markuu qofku soomaya soonka markii lagu jiro mubaasharada iyo cuntada iyo cabbitaanka layaali siyaam kaanat muxaramatan bisunna xaaraan bay ahayd markii hore looma dhowaan jira mar hadduu gabalku dhaco waa la kala fogaan jira kaana nebiyu sala allah alay slam calaa cahdi rasuuli illahi sala allah alay wasalam yacni xadiis ka sugan ayaa arrintaasu baa jiray oo saxiixa oo xukumkaasi xukum cad buu ahaa ayib waxaa ilaahay ku nasakhay aayad qur'aana uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasu lakum waantum libaasu lahuna calima allaahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum faalaana baashiruuhun ogolaansho ayaa la bixiyey marka xukunkii hore ee ku sugnaaday sunnada waxaa lagu nasakhay aayad waxaan joognaa wanaskhu sunnati bilkitaab sunnaa meeshii laga saaray kitaab alle ayaa lagu nasakhay wa bisunnati sunnana waa lagu nasakhi karaa ayib waa maxay marka kaasi naskhu sunnati bisunna buu noqonayaa xadiis xadiis lagu nasakh yajuusu naskhu sunnati bisunna miaalkiisa rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waagii hore waxaan idiin diiday qubuurta inaad booqataan ee eh, hadda booqda ayib waan idiin diidaydan meesha ku jirtahay maxay tahay waa xukun hore oo sugnaa oo rasuulku inuu horay u diiday ziyaarada qubuurta laakiin markii dambe uu oggolaaday oo fawaa'id ay ku jirto aakharay idin xusuusinaysaa ee ordad booqdaa la yidhi marka halkaa maxaa laga gartay sunno sunno nasakhays xukumkii hore ee xadiiska ku sugnaaday nahyigani sheegayo oo uu yidhi waan idiin diiday nahyigaa hore waxa kaloo lagu zuuliyeyna waa xadiis kale wanasku sunnati bisunnati wey wayajuusu waxaa bannaan nasku almutawaatir bilmutawaatir nasku almutawaatir nasku اlkitaabi bisunnati اlmutawaatira wa nasku sunnati اlmutawaatirati bisunnati اlmutawaatira ayib marka labadaasiba way bannaan yihiin sida aan nidhi midkan eh, in ay tahay cala alqowli الraajix inuu maaragtay kitaabka isagana sunnada mutawaatirkaa ah darajo ahaan inay xoog badan tahay ayib waaya marka naskhu sunnati bilkitaab naskhu sunnati اlmutawaatirati biاlmutawaatira wayajuuzu naskhu اlmutawaatir min alkitaabi aw الsunna biاlmutawaatir marka laba qaybood bay noqono naskhu اlkitaabi bisunnati اlmutawaatira iyo naskhu sunnati اlmutawaatirati bisunnati اlmutawaatira labadaasaa booska soo gelaya kan hore waxaa waa madhabuljumhuur way banneeyeen laakiin culimmada qaar sida shaafici iyo imaamu axmed sida mashhuurka way diideen jumhuurtu waxay deliishadeen waxyiga alle subxaanahu wa tacaala inuu bianna alkulla waxyun min allahi xadiisku hadduu saxiix yahayna waxay dhaheen waa waxyi ilaahay buu noqonayaa ayadduna waa waxyi laakiin waxaa u kala duwani kanna tacabud baa laysku adoonsaday in la aqriyo kana layskuma aqoon eh, xadiiska saxiixana layskuma addoonsanin tacabud maa aqriskiisu imaamu shaafici isagu wuxuu deliishaday iyo imaam axmed qowlkiisuba maa nansakh min aayatin ow nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha waxay dhan aayaddani waxay sheegaysaa haddii wax la nasakho wax ama la mid ah ama ka sarreeya in la keenaayo marka dee xadiisku aayadda kama sarrayn karo darajo ahaanna la ma aha bay yidhahdeen laysa khayran min alqur'aani walaa milahu bay yidhahdeen sida raajixa waxaan idhi waa jawaas culima usuul اfiqi ay qabaan inay bannaan tahay maxaa jira lianna annaasikh xaqiiqatan huwa allahu caza wajal waxa wax nasakhaya sida xaqiiqada waa allah calaa lisaani rasuulih marka wax kasta oo ka ansaxay rasuulka axkaamtii waayey waa wax sugan wey wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaa ayib waxay ku miaaliyeen miaalkan hadda aan sheegayna aayad meeshii haddii la idhaha waa laga qaaday xadiis baa la keenay kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin ayib waxaa lagu nasakhay aayaddaasoo sheegaysa kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayr alwasiya waxaa lagu nasakhay xadiiska uu rasuulku uhi laa wasiyata liwaariثin xukumkaa hore oo caam ahaa oo sheegayay dardaaranka iyo wasiyadaas ee in la fulinaayo haddii uu maaragtay qof geeridu ay ku timaado haddii uu ka tago wixii uu ka tago wasiyadii in la oofinaayo waxaa la keenay xadiiskan laa wasiyata liwaarith nin wax dhexlaaya sidiisaba waxba loo dardaaran isagu male dhexal buu leeyahay dardaarankiisu ma jiro loo dardaarmi maayo hadduu ninku markuu dhimanayo xoolihiisa uu hal ninuu u dardaarmo intii kalena uu ka xirmaaniyo la fulin maayo ilaa qismadii yarayd oo uludka ahayd oo kale moogi marka qofka loo ah isagu waaridka wasiyadaas ma gelaayo marka waxay leeyihin xadiiskan baa wuxuu ku tusinayaa xugumka aayadda inuu soon inuu nasakhay ayib wahaani waxaa weeye naskhu sunnati almutawaatira bisunati almutawaatira in sunna mutawaatira sunna mutawaatira lagu nasakho kaas mihaalkiisa eh, xugum ahaan wuu u jiraa laakiin ma aynan helin culimmadu ma ayna keenin sunno mutawaatiroo booskii laga qaaday oo mid kale la keenay ayib wa naskhu alaaxaad baa bannaan yajuusu naskhu alaaxaadi bilaaxaad in xadiiska aaxaadkaa meesha inta laga qaado mid isaguna aaxaad oo kale lagu nasakho mihaaluhu waa xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ee kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha kaas ayay u soo deliishadeen oo ah ee qaabka loo wariyay aaxaad cilmiga musطalaxu alxadiidka waan uga tegi doonnaa waxoogaa faahfaahsan insha allah wa bilmutawaatirna waa lagu e, nasakhi karaa in aaxaadkii intii meeshii laga qaado mutawaatirkii la keeno oo xukumkan hadda e, inoo qoran uu noqdo bilmutawaatir wayajuusu naskhu اlaaxaad bilmutawaatir liannahu aqwaa minhu walakinahu lam yaqac bay yidhahdeen yani wuu ka xoog badan yahay oo hadda qaacidadii aan ku soconay wiina tusinayaan ila shay weliba shay wuu ka xoog badan yahay wuu meesha ka saari karaa laakiin daliil ahaan umay keenin culimmadu ayib Eh, wa bilmutawaatirna waa suuragal in mutawaatirkii lagu eh, zuuliy waa midka hadda aan sheegaynay walaa yajuusu ma bannaana naskhu lkitaabi bisunna in kitaab intii meesha laga qaado bisunnati marka waa kii halkaa waxaa nidhi hayra almutawaatira waxaa jira sunnadu hadday mutawaatir tahay waa xadiiskii laa wasiyata liwaariin marka hayr almutawaatir wahuwa an yakuuna naasikhu sunna inuu kan wax nasakhayaa sunnada noqdo mansuukhuna qur'aan u noqdo waalmuraadu bisunnati huna waa hayr almutawaatira oo aaxaade falaaxaad oo hadduu yahay laa yansakhu alqur'aan maxaa jira liannahu alqur'aan baa aqwaa min qur-aankaa ka xoog badan isaguna waa ka daciifsanya sidaas darteed ma nasakhi karo ayay leeyihi ayib wala bilaaxaad intii mutawaatir booska laga saaro aaxaad isagana la keeni maayo laa yajuusu sharcan naskhu lmutawaatir kaalqur'aan iyo sunnadii mutawaatirka bilaaxaad liannahu duunahu fi lquwa isaga ayaa ka tabaraya marka waa qaacidadaa shaygu shaygu ka xoog badan yahay ayuu qaadi karaa wey lianna shay'a yunsakhu bimilihi waxaa shayga lagu nasakhaa misagoo oo kale wa bima huwa aqwa minhu marka halkaasuu rabaa inuu kaa tusiyo wayajuusu waxaa bannaan nasku lkitaabi bilkitaab kitaab kitaab in lagu nasakha way bannaan tahay waa amfiladii tirada badnaydeen hore usoo marnay wa naskhu sunnati bilkitaabina way bannaan tahay in sunno meesha laga qaado oo kitaabkii alla la keenay aayad lagu nasakhana way bannaan tahay waa sidii uxilla lakum aayaddaas ay ku tusinaysay iyo wayajuusu waxaa bannaan naskhu lmutawaatiri bilmutawaatir in xadiiskii mutawaatirkaa mid kaleoo mutawaatira lagu nasakhana way bannaan tahay waa isku darajo wa nasku alaaxaad bil aaxaadna way bannaan tahay iyaguna waa isku darajo wa bilmutawaatir in aaxaadkii lagu naskhana way bannaan tahay wuu ka darajo wey yahay marka wuu nasakhi karaa walaa yajuusu nasku alkitaabi bisunnati kitaab lama nasakhaayo oo sunno laguma nasakhi karo waa hayr almutawaatira culimada qabta kii axaadkaha ah wey ama kii oo ahaa isagoo mutawaatirka waa lagu nasakhi karaa bay leeyihiin walalmutawaatir bil aaxaadna laguma nasakhi karo intii mutawaatir meesha laga saaro mid aaxaad ah lama keeni karo lianna shaya yunsakhu bimilihi shayga sidiisaba waa qaacido guud marka yunsakhu bimilihi isaga oo kalaa lagu nasakhaa wa bimaa huwa aqwaa minhu wax isaga ka tabar badanna waa lagu nasakhaa oo ka xoog badan atacaarud bayna aladila tacaarud bayna aladila adila istacaaruday oo iska hortimid madaxa isku dhufatay wax badan waxaad maqashay markaad qur-aanka iyo axaadiista iyo xadiis hebel iyo xadiis hebelba tacaarud baa ka dhaxeeya waa in la jamciyo ama waa in la kala rajaxo waa in marka qaacida iyo system oo hab ay culimmadu u dejiyeen la maro weeyaan ayib altacaarud bayna aladilla idaa tacaarada abwaabta ugu muhiimsan buu ku jiraa usuulu fiqiga lana soco insha allah abwaabta ad adag buu ku jiraa idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan nuqaani nasaani weeyaan nuqaani waa nasaani laba nas alkitaabu wasunna si aad u fahamta halkaa nudqaani waxaa laga wado nasaani waad ku qoran kartaa idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan nudqaani ay nasaani laba nas hadday iska hor yimaadaan ayib laba aayadood laba xadiid xadiid iyo aayad hadday labadaa nas iska hor yimaadaan falaa yakhluu arrintu kama marhna imaa an yakuuna inay yihiin labaduba caamayni laba caam labada aayadood inay caam yihiin labada xadiis macnahoodu inay caam yihiin imaa an yakuuna caamayni inay yihiin labaduba aw khaasayni inay yihiin laba khaas caam iyo khaasna horaanu soo marnay horaanu soo marnay haddii hadda la isweydiiyo caam maxaa la yidhahdaa khaasa maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhi kamaa sayaati iyo kamaa mara markii kitaabka la aqrinaya hadduu sheekhu yidhaahdo masaladaas wayna soo kamaa mar sidii ina soo martay ardaygay u darantaha la yidhaahdaa haddii la yidhahda kamaa sayaati sida imaan doontana sheekhi wadaadkay u darantaha la yidhi sababtuna waxaa weeye wadaadka haddii la yidhaahdo sheekhow kamaa sayaati sida imaan doonta hadduu yidhah hadi la yidhah shekh halkay ku imaan doontaa waxaa laga yaabaa inuu ku fadhiisato laakiin ardayga hadii la yidhahda kamaa mara sidii la sidaan soo marray halkay ku soo marnay haddii la yidhaahdo adaa lagaa rabaa inaad sheegto meesha lagu soo maray marka caam iyo khaas ima an yakuuna inay yihiin caamayni labada xugum laba caam macnahooda caam ah oo ama inay yihiin ow khaasayn inay yihiin waa hal xugum koow ow amase axaduhumaa midkood inuu yahay caaman labada deliil mid caam ah walaakharu ka kalena khaasan ka kalena waa khaas aw kullun minhumaa mid kasta kullun mid kasta kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka midii ah, caaman waa caam min wejhin dhinac buu caam ka yahay wa khaasan min wejhin dhinacna khaas buu ka yahay horta intaa adiladu ka bixi mayso haya ku soo noqo labada deliilba inay caam yihiin labada deliilba inay khaas yihiin waa qodob ayib midkood inuu caam yahay midkood inuu khaas yahay waa qodob kale inuu mid waliba dhinac caamka yahay dhinacna khaas ka yahay intaasay u qaybsamayaan fa in kaanaa hadday yihiin marka caamayni labada deliilba laba caam hadday yihiin wa amkana aljamcu baynahumaa in la jamciyana ay suuragal tahay jumica waa la jamcin warkooda ha ku daayo labada deliil waa caam soo ma aha in la jamciyaana waa suuragal marka ugu horaysa waxaa la ysku dayaa in wax la jamciyo aayaddani aayaddani ka hor iman wax wax ka hor iman ma jiro adiga indhahaaga iyo iyo garashadaada iyo inta uu fahamkaagu dhan yahay weeye waxa isaga hor imaanaya laakiin qur'aanku wax istacaarudaya ma leh oo iska hor imaanaya ayib haddii marka aada aragto fa in kaanaa caamayni hadday yihiin laba caam wa amkana aljamcu waa shardi in la jamciyana ay suuragal tahay baynahumaa labadaa caam jumica waa la jamcin wa in lam yumkin iljamcu jamcu hadduuna suuroobaynin baynahumaa labadooda in la jamciya ay suuragal maa yutawaqafu fiihimaa waa laga joogsan ka istaag yutawaqafu fiihima in lam yuclam altaariikh haddaan taariikhda la garanayn taarikh haddaadan garanaynin waa inaad ka joogsato jamacna waa kuu suurageli waayey taariikhna ma garanaysi yaa horreeyey ilaan labadan shay hadday iska hor yimaadaan sida adiga aragtadaadiyo fahamkaagu yahay jamac haddayna ka suuragelaynin waxa suuragala inay naasikh iyo mansuukh yihiin oy baabka haddaan soo marnay ku noqdaan oo mid meesha laga saaray marka taariikhdii ma garanayso maaha yutawaqaf waa la joogsan in lam yuclam اtaarikh fain culima taariikhu haddii taariikhda la garanaayo fa yunsakhu waxaa la nasakhi oo meesha laga saari almutaqadimu kii horreeye naska hore ayaa bilmuta'akhiri ka dambe lagu saaraya haddii taariikhda horeaan u soo marnay bisharti waxa wax nasakhayaa waa inuu ka taariikh dambeeyaan nidhi soo maahay marka qaacidadii hore qabso fa yunsakhu almutaqadimu bilmuta'akhir ka hore meesha waa laga saari ka dambaa la qabsanay waa hadday caam yihiin wa wakadaalika waxaa la mida in kaanaa hadday yihiin khaasayni laba khaas hadday labada xugum waa laba khaas iyagana qaacidadii hadda aan soo marina mari intii ku soo celi haddii jamac suurogeliya waa la jamcin haddii aan la garanaynin taariikhda waa laga joogsan haddii taariikhda la garanayana midka dambe ka hora meesha ha ka saaro kadalika in kaanaa khaasayn wain kaana axaduhumaa caaman darajadii saddexaad baa dhiman soo maa wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman caam hadduu yahay walaakharu ka kalena khaasan hadduu yahay mid waa caam midna waa khaas fayukhasasu alcaamu bilkhaasi tanna way saalan tahay qur-aanu soo takhsiis masalada geli yukhasasu waxaa lagu khasisayaa alcaamu caamkii baa lagu soo gooni yeeli bilkhaasi khaaska marka waxaad tidhahdaa aayatu hibla waa caam macnahaasi waa macno guud aayatu hibla khasistay ayib wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ihi caaman hadduu yahay min wejhin dhinac hadduu caam ka yahay wa khaasan min wejhin dhinac kalena hadduu khaas ka yahay maxaan samaynaa waa laba aayadood aayad waliba dhinac bay caam ka tahay dhinacna khaas bay ka tahay fayukhasasu waa la khasisayaa cumuumu kulli waaxidin mid kasta caamkiisa aw minhumaa labadooda ka tirsan baan bikhusuusi alaakhari ka kale ku khasisayna xukumkan waa caam laakiin meel hibla meesha noocaasa aayatu hiblaa sheegtay uu ka duwaya intaba kitaabka haddaan sidaa u aqrinayno hadda wuu iska sahlanaan lahaa kutubta fiqigii iyo kutubta caadiga qaabkaa inta loo un unbaa laba jeer la laqmayn lahaa laakiin waxaan ku qasbannahay inaan miaalo keenno si loo fahmo maxaa jira waxaan hadda la aqriya haddaadan qaacido wey qaacidada haddaadan wax tadbiiq u samaynin dee ma la fahmi karo ayib aan ku soo noqonno idaa tacaarada nudqaan baan nidhi haddii ay iska hor yimaadaan laba nudqaani waxaan nidhi waa nasaani atacaarud istilaaxa waxaa la yidhaahdaa taqaabul addaliilayni bxayثu yukhaalifu axaduhumaa alaakhar halu fiirso waa laba oo iska hor yimid oo midkood midka kale macna ahaan ka duwan yahay ayib maalan waa inuu yahay labada daliil midkood inuu faa'idaynaya jawaas mid baa wuxuu faa'iidaynayaa wax iska bannaan inay meeshan yaallo midna wuxuu faa'iidaynayaa manci iyo diidmu hadday arrintu sidaa tahay kama marna falaa yakhlu falaa yakhlu اlmru washa'nu min arbaci xaalaat afar xaalo kama marhnaanayo afar xaalo unbaad ku wareegi waa afarta xaalo oo matnigu intaba inoo sheegay ayib arbacu xaalaad buu ku soconaya imaa an yakuuna inay yihiin caamayni aw khaasayni ow axaduhumaa caaman wاlآakharu khaasan ow kulu waaxidin minhumaa caaman min wajhin wakhaasn afartaas weeyaan waxaa iska hor yimid afartaa xaala ka bixi maayo haddii ay yihiin fain kaana caamayn wa amkana aljamcu baynahumaa jumica xaaladdu way sahlan tahay fa yujmacu baynahumaa bxayثu yuxmalu kul minhuma calى xaalin laa yucaariض اlآkhar aw laa yunaaqid اlآkhar wاljamcu أwlaa min الtarjiix baa la yidhahdaa yacni haddii ay jamac suuragel yahay oo mid waliba macno gooniya aan u samayn karno waan ku dhaqmaynaa taasaana ka fiican in wax la kala rajaxo maxaa jira labadii deliilba inaad ku dhaqantay ayaa meesha ka imaanaya labadii deliilba nin ku dhaqmay baad noqonaysaa ayib wa amkana baynahum aljumica waa la jamcinayaa marka xaaladduna marka way sahlanaanaysaa haddii shaygii la jamciyo miisaal bal aan aragno shaygii oo la jamciyey waxay noqonaysaa sunnada waxaa ku soo arooray xadiis rasuulku yidhi idaa dubiqa aliihaabu faqad tahura waxaan rabnaa laba shay oo xukumkoodu xitaa caam yahay inaan jamcinno inaan jamc u samayno inagoon waxba kala rajicin inagoon midna tuurin idaa dubiqa aliihaab faqad tahura waxaa xadiiskani sheegayaa haddii la magdiyo maqaarka maqaarka yacnii xoolaha laga bixiyo wixii awalba xalaal ahaa sida xoolihii ancaamtahaye arigii iyo fulaankii iyo xoolahaas maqaarkoodii haddii la magdiyo magdintu waxaa weeyaan shay ee ka gooya waxyaabaha la socda hilibka iyo dhogorta iyo qashinka iyo subag waxaan waxaanoo dhan ka reebo dee shayga ka dhiga sidii odayaasheennii hore masallihii ay wadan jireen iyo harkihii iyo saamihii aan ku seexan jirnay kuwaas weeyaan haddii magdiintaa lagu sameeyo idaa dubiqa aliihaab haddii qaabkaa loo sameeyo faqad tahura xadiiskaasi marka u fiirso macnaha uu kuu sheegay maqaarkaas haddii noocaa loo galo daahir buu noqon waa xadiis imaamu muslim soo saaray xadiis ibnu cabbaas ayib xadiis kalaa jiro oo dhahaya ayumaa iihaabin ee dubiqa faqad ahura marka waa isla xadiiskii maya kaas waa macno kale oo la mid ah marka xadiiska kale waxaa weeye laa tantaficu min almaytati biihaabin walaa casbin xadiiskaan u fiirso maytada wixii ee bakhtiya ha manaafacaadsanina laa biihaabin wax la yidhaahdo maqaar kama isticmaali kartaan seedihiisii iyo waxyaabahana ma isticmaali kartaan seedaha iyo waxaana dee xarkaa laga samayn jiray awrta lagu rari jiray ayib marka labadan xadiis u fiirso xadiiskan dhahaya laa tantaficu min bi ahaa waxaa bakhtiyey ha isticmaalina walaa haragna ha ka isticmaalina xadiiskii horena muxuu yidhi haddii la megdiyo daahir buu noqon fa yujmacu baynahumaa waxaa lagu jamcin bianna aliihaab waa ismun limaa lam yudbaq bay dhaheen culimmadu iihaab marka magacaanba waxaa la yidhaahdaa waa magac inta aan weli la megdinin buu magacu yahay wa bacda dabqi haddii la megdiyo magacaaba ma yeelanayee shannun wa qirba baa la yidhaahdaa luqadday dhaheen fayakuunu wuxuu noqon nahyiguu can ilintifaac biliihaab in maqaarka la diido haddii aan weli la megdinin walo fiirsa labadii xadiid siday u jamcooda ku yimid xadiidkan marka macnihiisu muxuu noqday idaa dubiqa alihaab haddii la magdiyo waa daahirka sheegaya markan dambe magiciisu waa ka guurayba ihaabkaasoo wuxuu u guurayaa in la yidhaahdo shannun wa qirba laakiin markan hore ayuu magacii ku hadhayaa ihaabka ahaa marka xadiisku wuxuu reebaya oo leeyahay ha ku intifaacina wa haddaan weli aan la megdinin weya kan kalena wuxuu ka hadli marka la megdiyo oo laga shaqeeyo weeyaan ayib jumica waa un xadiis la jamciyey baan u jeednaa waana ku badan tahay axaadiista iyo qur'aankaba jamcu aad buu u sahlay oo u tiro badan yahay waa la jamcinaya wa amkana aljamcu baynahumaa jumic haddii ayna suuragal ahayn jamcigii waa laga joogsan haddii aan taariikhda la garanayn alطariiqu الثaalث waxay noqon altarjiix in la keeno wahuwa laa yakuun tarjiix marka saan wax u kala rajaxaa aayaddan inaad iyo aayaddan kale rajaxdo oo tira tanna waxaanay sheegi tanna waxaanay sheegi bidaliil waa inaad daliil kale hesho oo tarjiixa keenaya laakiin waxaa la yidhahdaa biduuni murajax adigoon wax daliilood wax ku rajaxlahaynin batlu inaad aayaddanun ama xadiiskan afka ku dhufato tiraahdo xadiis hebel xadiis hebel baa ka xoog badan suu kaga xoog badan yahay waa inaad wixii sheegta qaabkaad ku kala rajaxaysay oo waddadii loo marayey aad qofka caddayso ayib taas isaguna tarjiixaasi marka duruqdaas ayuu ku imaanaya in la kala rajaxo ama macnahooda la kala sio hadda maalan laba xadiis ayaa waxay ku soo arooreen mid ka mida wuxuu leeyahay man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada'a bal fiirso man masa dakarahu ruuxa taabto xubinkiisa taranka ah, yuusan tukanin ilaa u weysaysto xadiis kalena wuxuu leeyahay inamaa huwa bidcatun minka waa uun xubin adiga kaa mid ah xubin adiga kaa mid ah yacnii u fiirsa labadaa xadiis xubin adiga kaa mid a ah micnaheeda haddaad taabata dee dhib ma lehe iska tuka wey xadiiskan kalena wuxuu sheegay haddii la taabto xubinka taranka adigoo weyse qaba weysada inay kaa jabto see loo jamcinaya waa in waa la jamcin karaa xadiistan culimmada qaar iyo way basaaleeno waxaa weeyaan xadiista way kala rajaxeen oo xadiiskaa ah hore oo dhahaya man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada waxaa wariyey imaamu eh, termadi marka way qaarkood labada axaadiis way kala rajaxayaan ayib eh, oo waxay ku kala rajaxayeen in la yidhaahdo mid ay sixadiisa sugaan midna ay cilleeyaan oo man masa dakarahu falaa yusalli xataa xadiiskaasaa xukumkiisa lagu dhaqmayaabay dhaheen laakiin xadiistan eh, marka loo sii laabto sida saxiixa sheekh alalbani labadaba wuu saxiixiyey shariif cabdinuur eh, kitaabka ahaa eh, buluuqa anuuma dhegaysan laakiin waxaa la ii sheegay sheekhu shariifku inuu ka hadlay labadaba oo uu labada xadiisbana sixadoodana de inay saxiix yihiin sheekhu albani waa saxiixiyey macnahoodana lagu soo celinaayo kana haddii aad shahwi iyo farjigiisa ruuxii u taabta oo e, dareen iyo waxaa u taabta wuu kaga jabayaa tanna adiga oo aan dareenba u taabanin oo ama dharkaaga iska xidhanaya haddii gacantu kaaga dhacdo inuusan wax dhiba lahayn marka iyaduna waxay noqonaysaa jamac suuragala in la jamciyo ayib e, in lam yuclam taarikh fain culima taariikhu haddii taariikhda la og yahay fayunsakhu almutaqadimu bilmuta'ahir haddii taariikhda la og yahay kii hore meesha waa laga saari ka dambaana xukunkiisa la qaadanaya marka markaas way sahlanaanaysaa taarikhda haddii la garanayo faman tatawaca khayra fahuwa khayru lah wa an tasumuu khayru lakum waa aayaddii aan hadda horey ka soo sheekaynay iyo falya sumhuday ka dambaysay oo taarikh ahaan loo jeeday inay kala dambeeyaan kan ku dhaqmayna wadalika in kaanaa caamayni hadday yihiin marka fain culima taarikh fa lmutaqadim wakadalika waxaa la in kaana hadday yihiin khaasayn labada xugunba hadday yihiin khaasna waa la mid ayib haddii ay labada xugunba yihiin khaas iyaguna waxay la mid noqonayaan xugumka caamkaa ee hadda aan ka soo sheekaynaynay ayay la mid noqonayaan in kaana hadday yihiin khaasayni fa yukhasas wain kaana hadday yihiin wakadalika in kaana hadday yihiin khaasayni misaalkeeda waxa weeye hadday yihiin labadii xugunba khaas min axwaali tacaarud an yakuuna daliile inay yihiin khaasayn ayib alأwal aljamcu kama taqadam ayaa lagu soconayaa sidaan hore u soo marnay khuruuj yani waa waddadii aan soo marnay hore xadiidkii jaabir ee rasuulku sala اllah alay slam fii sifati اlxaj ana الnabiya sallaa الظuhra yowma الnaxri bimakka yacni maalintaas iyadaa duhurka inuu ku tukaday bimakka xadiis ibni cumarna wuxuu sheegi sala اllahu calayh waali wasalam inuu mina ku tukaday wejka jamaca waxay leeyihiin culimmadu dawaafka ayuu rasuulku sala allahu calay wasalam qabla zawaal buu soo dawaafay duhurka ayuu maka ku tukaday fii awali wakhtiha markii ugu horreeyey haddana wuu laabto mina ayuu u laabtay asxaabtii ayuu ku tujiyey mina haddana ayib hadday yihiin khaasayn weeye laba khaas oo la jamcin karo jamci weeye halkaasaad maraysaa kadalika in kaanaa khaasayn wa in kaana hadduu yahay axaduhumaa caaman labada deliil midkood hadduu yahay caam walaakharuna khaas uu yahay fa yukhasasu alcaamu bilkhaasi caamkii baa la khasisayaa oo khaaska ayaan ku xidhaynaa ayib miaal ahaan inay yihiin labada deliil midkood caamka kalena uu khaas yahay yukhasasu alcaamu bilkhaas miaalu wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa baa leh balu fiirso saariqa iyo saariqda ninkii waxaday iyo haweenaydii waxada gacmaha ka gooye taas waa caam gacmaha ka gooya waxay tusinaysaa calaa wujuubi alqaطci fi اlqaliili wاlkaiir wax weyn iyo wax yar hadday xadaanba intaba gacmaha la jabo ayadu sidaasan ka faa'idaysanaya sooma xadiiska ayaa wuxuu ka daba yimid inaan yadda saariqda ee qofka saariqa laa tuqtacu yaddu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan wax rubcu diinaar dhan iyo ka badan rubcu diinaar waa wax yar wax aad iyo aad u yar weeyaan rubuc dinaar dinaar afar loo qaybiyey haddaan dinaarkan idhahno taqriiban afar dollar buu u dhigmaa maalan yacnii hal doolar wax dhan hadduu qofku xada gacanta hala gooyay noqon marka xadiiskani wuxuu sheegay xad buu sheegay inta loo goyn karo ka waran qofku wax intaa ka yarba hadduu qaato ma loo jarayaa maya loo jari maayo laakiin aayadda waxay noo faa'iideen wasaariqu wالsaariqatu faqطacuu yadab haddayba xay sameeyaan sariqa iyo xatooyo jara marka waa caam xadiiskuna wuu khasisay ayib fayukhasasu alcaamu biاlkhaas wain kaana kulu waaxidin minhumaa caaman hadduu yahay mid waliba dhinac buu caam ka yahay min wejhin wakhaasan min wejhin dhinac kalena khaas buu ka yahay fayukhasasu cumuumu kuli waaxidin minhumaa bikhusuusi اlaakhar hadduu mid waliba dhinac uu ka yahay caam midna dhinac khaas ka yahay u fiirso midaan baa u baahan inaad fahamto u dambaysa aayad baad timid aayaddu dhinac caan bay ka tahay dhinacna khaas bay ka tahay tu kalaad timid dhinacan caan bay ka tahay dhinacna khaas bay ka tahay an yakuuna tacaarudu bayna daliilayn axaduhumaa acamu min alaakhar min wejhin wa akhasu min wejhin aakhar fayujmacu baynahuma bian yukhasasa cumuumu kuli waaxidin minhuma bikhusuusi alaakhar in dalla calaa dalika daliil wa miaaluhu miaalkiisu waxa weeye tabiiq wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra ayaddaa macnaheedu balu fiirso wuxuu sheegayaa waaladiina yutawafawna kuwa laga geeriyooday laga oofsaday min oo minkum idinka idinka mida yacni raggoodiibaa dhintay dumarkii raggoodu dhintaan ee kuwa geeriyoodaa yutawaffawna minkum la oofsado oo wayadaruuna aswaajan ka taga haween yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wacashra dumarkaasi waxay joogayaan oo ciddadii ku jirayaan afar bilood iyo toban beri fa hadihi alaaya caama fi alxaamili wagayriha ayaddan waxay caam ku tahay ama uur ha lahaata haweenaydu ama yayna uur lahaanin afartaa bilood iyo tobankaa beri waa inay fadhido ayadda macnaheedu saasoo ma sheegayo saasaa ka muuqata haweenay kasta oo laga geeriyoodo waa inay afar bilood iyo toban beri ciddo gasho waa caam xukunkaas aayad kale ayaa khasistay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwa uur kale ajashooda ciddada ay uga baxayaan waa inay uurka dejiyaan waa inay ilmaha dhalaan ayib ka warran marka gabadhii haddii ay dhashaba laba habeen kadib ninkii xaluu dhintay iyadana waxayba ku jirtaaba waxba uma dhinta dhuudhaydkeedii waa la sheegay way dhashay ma afar bilood baa dhahnaa tirso iyo maaragtay toban beri maya ciddadii waa ka baxaysaa waaba dhammaatee wax ciddooy gelayso ka dambeeya wadcigaa ma jira habeenkaasba hadday dhasho waa ka baxaysaa saacado kadib hadday dhasho waa ka baxaysaa aayaddii hore marka waa la khasisay walidaalika xadiiskii rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam subayca alaslamiya baa waxay dhashay wadacad bacda wafaati zawjiha bilayaali habeenno un kadib habeenno kadib waa tii gabadhaasi ay ay dhashay oo ninkeedii maaragtay markuu dhintay waa kuwii niman intay waxoogaa labisatay oo adigu rag soo doondooneen baay niman iyo ninkii qaraabo la ahaa baa u cagajugleeyey oo la yidhi ma haddaa rabtaa inaad eh, guur iyo aad u dhaqaaqdo rasuulkii u timid sala allahu alay wasalam way weydiisay yaa rasuul nimankaasaa sidaa ay dhahay rasuulku wuxuu u fatwooday bian tatazawaja inay guursato inay guursan karto ayuu u fatwooday xadiiskii bukhaari ee muslim iyo hayrkiiba ku sugnaa ayib marka halkaas waxaa kaaga muuqanaya in khaasa bilxaamile marka aayaddan wawlaatu alaxmaali u fiirso labada aayadood qaabka aan caamka iyo khaaska u soo kala khasisno alaaya aluulaa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه الآية عامة في الحامل وغيرها horta xaamile hadday uur leedahay haddayna uur lahaynba macnaheedu wuu keeni waa caam wa khaasa waxay ku tahay bilmutawafa canha ayaddu dhinac kale waxay khaas kaga tahay haweenayda laga geeriyoodo oo ma sheegayso kuwii la furay kuwii la furay iyo dhankaa uma socoto ee waxay u tahay gooni iyada oo caam ku ah mid uur leh iyo mid aan uur lahaynbabay haddana khaas waxay ku tahay tii laga dhintay intaa ma la fahmay ayib aayaddan dambe oo dhahaysa wulaatu alaxmaali kuwii uurka lahaa ajaluhunna an yadacna xamluhunna waa inay ilmaha dhigaan ajashooda iyo ciddadooda halkaasi ku dhammaan khaasatun bilxaamili aayaddani waxay khaas ku tahay kuwa uur kale haweenay uurlabay ka hadashay caamana waxay ku tahay fi lmutawafa canha wagayriha haweenayda laga dhinto iyo tii la furaba ciddadoodu ajasha iyo waxay ku dhammaan uun markay dhasho walu fiirso dhinac khaas bay ka tahay dhinacna caam bay ka tahay haweenayda haddii caawa la furo iyaduna berri hadday dhasho ciddada waa ka bixi culimada qaar baa waa ku idhaahayay ciddada ha lagu dheereeyo labada cidda midda dheer laakiin saxma sida raajixa waxaa weeyaan hadday dhasho ninkee hadduu caawa la furo iyo habeen dambe dhasho ciddadii waa ka baxay hadduu caawa ninkeedu dhinto iyo habeen dambe dhasho ciddadii waa ka baxay marka aayaddani dhankaa caan bay ka tahay dhankanna waxay khaas kaga tahay dadka laga geeriyooday ayay taa hore khaas ku noqonaysaa tanna waxay khaas ku noqon bilxaamili caama fi lmutawafi canhana waa caam ahaan bay ku noqonaysaa fa yukhasasu markaa maxaan samaynaynaa fa yukhasasu cumuumu اluulaa biاthaaniya aayadda hore caamkii ay sheegtay midda labaad khaaskeedaan ku khasisaynaa fatakhruju alxaamilu min cumuumi اluulaa haweenaydii uurka lahayd waxay ka soo baxaysaa marka ka baxaysa min cumuumi cumuumkii hore way ka baxdayoo iyadu waxay noqonaysaa qoladan haddii bilwadci ku maarata ku dhicibay iyadu u soo hartay wa takuunu ciddatuhaa wadcu lxamli hadday dhashaba waa ka baxda sawaaun kaana ha noqoto ama hayrkeed ha noqoto ha furo say rabtaba ha noqoto marka waa intaa xukunka u rabo inuu kutuso in kaana hadduu yahay kulu waaxidin minhuma caaman min wajhin wakhaasan min wajhin fayukhasasu cumuumu kuli waaxidin minhuma bikhusuusi alaakhar baa lagu khasa ayib idaa tacaarada nudqaan marka bal ku celinno idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan nudqaani waclam ana tacaaruda bayna nusuusi الshariicati hayru mawjuudin fi اlxaqiiqa horta waa inaad middaa ogaato wax tacaarudahoo iska hor imaanaya xaqiiqa ahaan ma jiro laakiin qad yaqacu dalika bixasabi الnadar almujtahid yacnii inuu qofkan wax fiirfiirinaya ama mujtahidka isaga aragtidiisa ama naqsi cilmigiisa ha noqoto ama khalal fii fahmi ha noqoto fahandarradaada ama cilmi yaraantaada buu tacaarudku daahir ahaan u muuqdaa laakiin qur'aanku iyo adiladu isma tacaarudayaan idaa tacaarada nudqaani haddii laba nas iska hor yimaadaan falaa yakhluu kama marhna imaa an yakuunaa inay yihiin caamayni laba caam inay yihiin ow khaasayni caam iyo khaasna dee waxaan hore aan soo marnay waxa la yidhaahdo ama khaasayni laba khaas inay yihiin aw axaduhumaa midkood caaman inuu yahay walaakharu ka kalena khaasan inuu yahay ow kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka tirsan caaman inuu yahay min wejhin dhinac wa khaasan min wajhin dhinac kale inuu khaas ka yahay fa in kaanaa hadday yihiin caamayne labaduba hadday caam yihiin wa amkana aljamcu in la jamciyana ay suuragal tahay baynahumaa labadooda jumica waa la jamcin wa in lam yumkin iljamcu hadduusan jamac suuroobaynin baynahumaa labadooda yutawaqafu fiihimaa waa laga joogsan in lam yuclam itaariikhu taarikh haddaan la garanin fain culima taariikhu taariikhda haddii la garanna fayunsakhu اlmutaqadimu biاlmuta'ahir waxaa yunsakhu waxaa la nasakhayaa almutaqadimu kii horreeyeybaa bilmuta'ahir ka dambe lagu nasakhayaa wakadaalika waxaa xugumkaa la mida in kaana hadday yihiin khaasayni labada xugunba hadday ay yihiin laba khaas wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman caam wal ka kalena khaasan uu yahay fayukhasasu alcaamu caamkii baa la khasasi bilkhaasi khaaskii baa lagu soo khasisayaa wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka tirsan caaman hadduu yahay min wejin dhinac uu caam ka yahay wa khaasan uu ka yahay khaasna gooni min wejin dhinac kale fayukhasasu waa la khasisayaa cumuumu kullu waaxidin mid kasta caamkiisa oo minhumaa labadooda ka tirsan bikhusuusi alaakhari ka kale khaaskiisa ayaa lagu khasisayaa wallahu subxaanaه wa tacala aclam